asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo tobnaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayaan rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qala alxaafidu zakiy diin lmundiriy raximah llahu tacaala baabu wujubi alqira'ati biumi lqur'aani fi salaa faatixada akrinteeda inay waajib tahay salaada dhexdeeda lagu aqriyo can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal inuu nebigu yidhi alayhi salaatu wasalaam yo abu hurayra ka warinayaa man sallaa qofka tukada salaatan salaa tukada lam yaqra' fiiha aanu ku aqrin salaada dhexdeeda biumi lqur'aani asl alqur'aan yani faatixada um lqur'aan iyo umu umulkitaabba iyadaa la yidhaahaaye aanu ku aqrin fa hiya salaadaasu khidaajun dhicis weeye alaatan saddex goorbu hadalkaa yidhi ayru tamaamin mid aan taam ahayn wey mid aan shinqalad ahayn weeya salaadiisu khilaajkii bay fasiraysaa marka mxuaha eh, ayru tamaamintuna marka waxaa weeyaan salaad aan faatixada lagu aqrin qofkii tukadaa salaadiisaasu ilma dhicisa oo aan shinqalad ahayn oo kale ayaa lamid tahay yani naaqis weeyaan inay ilmahaas marka inuu meyd yahay baa iska suurowda sidaasoo kale marka salaadaasuna inayna ahayn mid eh, mid asaxday baa iska suurowda faqiila liabi hurayra abu hurayra waxaa lagu yidhi markuu xadiidkaa wariyey baa waxaa la weydiiyey inaa nakunu wara'a alimaam imaamka gadaashiisaan kololka qaarkood ahaanaayoo ma'muumiin baan noqonaayo imaam baan la tukanaynaa ma nagu filan tahay qira'ada imaamku yani saasay ka dhigan tahay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi iqra' biha fii nafsik naftaada ku aqri yani sir u aqri hoos u aqriso ninkii su-aalayay buu ku leeyahay hoostaada u aqriso abu saaib la odhanayay buu ku yidhi hoostaada u aqriso yaa farisiyo weliba ku daray fa inii samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu isagoo oo leh qaala allahu tacaala ilaah baa yidhi waa xadiid qudsiyehe qasamtu salaata salaadaan qaybiyey yani faatixadaan qaybiyey marka salaada halkan faatixadii baa laga wadaa suuraddan faatixada ah salaad baa lagu macaab yani salaadan iyada la-aanteeda weeyaan an waxaan u qaybiyey bayni wa bayna cabdii nisfayn ani addoonkayga ayaan laba ugu kala qaybiyey oo nisna isagaa leh nusna anigaa leh suuraddu marka faatixada toddobada aayadood toddoba aayadood bay ka kooban tahay saddex iyo nusna waa alla ammaan saddex iyo nusna waa alla bari addoonka u baryayo marka saddexda hore ammaanta ana ilaah baa leh iyo nuska saddexda dambe iyo nuskan muxuu aha labariga ana cabdigaa leh walicabdii cabdii maa sa'al addoonkayguna wuxuu su-aalo saddexdaa aayadood iyo nuskaa dambe baryada ah wuxuu igu weydiisto uu leeyaho waan siinayaa fa idaa qaala alcabdu addoonku markuu yidhaaho alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aayaddii hore marka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin buu ka bilaabay xadiidka kadu waa xadiidta loo daliishada buu ka mid yahay inaanay ahayn basmaladu aayad ayn min alqur'aan inayn ahayn suuradda aayad ka mida ah ahayn kolkuu addoonkuu yidhaaho alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhaaho qaala allahu tacaala ilaah baa wuxuu dhahayaa xamidanii cabdi addoonkaygii waa igu xamdiyey wa idaa qaala markuu addoonku yidhaaho arraxmaani araxiimi yidhaahna qaala allahu tacaala alla wuxuu dhahayaa asnaa calaya cabdi addoonkaygii waay ammaanay fa idaa qaala markuu yidhaaho maaliki yowmi iddiin ilaahay muxuha maalinta qiyaamaha isagu lahaa milkiyayo kolkuu yidhaahna qaala allahu tacaala ilaah baa wuxuu dhahayaa majadanii cabdi addoonkayga waa i sharifay wa qaala maratan mar kalena abu hurayra wuxuu yihi xadiidka majlis kale oo ku warinayana wuxuu yidhi fawada ilaya cabdii addoonkayga anuu talada iyo bandhigay wa idaa qaala markuu yidhaaho iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa tii waa midii mushtarak ahayd marka allihii addoonka dhexaysay ilaahu adigaan ku caabudaynaa intaas allaale adigaana kaalma ku weydiisanaynaa intaan addoonkaa leh kolkuu sidaa yidhaahna qaala wuxuu dhahayaa alleh haadaa baynii wa bayna cabdii tani aniga addoonkayga noo dhaxaysa walicabdii maa sa'al addoonkayguna wuxuu is-aalo isticaanadaa igu weydiiyey waa leeyaha waa siinayaa wa idaa qaala markuu yidhaaho ihdina asiraata almustaqiim jidka toosan nagu hanuuni siraata aladiina ancamta calayhim kuwaad ugu nicmaysay jidkoodii ah, nicmada kuwaad siisay jidkoodii ah hayra almarduubi calayhim kuwaad u carootay aan ahayn kuwa loo caroodayna marka waxaa weeyaan waa yahuudde waladaaliina kuwa lumayna aan ahayn oo nasaarada aan ahayn addoommahaaga aad u nicmaysay ee aan ahayn yahuud iyo nasaarada aan ahayn kolka ayay noqonayaan waa mu'miniinta iyo ambiyada weeyaan siduu muxuuha ilaahay aayad kale uu ku sheegay faula'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin marka kuwa alla u nicmeeya waa kuwa kuwa jidkooda ilahu nagu toosi kolkuu yidhaahana qaala wuxuu dhahayaa haadaa licabdii kan addoonkaygaa leh oo isaga wuu iweydiistay walicabdii maa sa'al addoonkaygu waxa iweydiistayna waa leeyahay yani waan siinayaa suuraddii marka sidaas marka munaajaad alliya cabdiga u dhexeeya weeyaan marka abu hurayra xadiidkan wuxuu usoo deliishanayaa xataa maamuumka inay waajib ku tahay qiraa'ada faatixada inuu aqriyo oo imaamka qiraa'adiisu ayna ku fillayn baabun baabu lqiraa'ati mima tayasar wixii qofka u hawlyaraaday ee uu karaya qur qur'aanka inuu aqriyo can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama dakala almasjid rasuulka ilahay baa masjidka soo galay calayhi salaatu wasalaam fa rajulu nin baa ka dabagalay fasallaa waa tukaday oo salaad aanu hagaajinin ayuu tukaday faqaala uma jaءa waa yimid nebigu u yimid oo fasalama calىa rasuuli اllahi salى allahu alيه wasalam rasuulki ilahay buu salaamay hortii hore intaanu nebiga u imaanin oo aanu aanu salaamin iyo horta laba ragcadood oo taxiyat lmasjida soo tukaday marka taasaa waxaa laga garanayaa taxiyat lmasjid in salaanta muslimiinta laga horraysiinayo oo qof hadduu intuu masjid soo galo dad ay fadhiyaan intaanu dadka horta salaamin waa inuu masjidka muxuu ahaaye labada ragcadood lmasjidka la yidhaaho uu la yimaado dee nabigu alayh salatu wasalaam ninkaas maanu ku canaanin arrintaas horta maxaad noo salaam weydin maanu dhihin faradda rasuulu llahi sala allahu aleyhi wasalam calayhi salaam rasuulka ilaahi baa salaamtii ka qaaday qaala markaasu haddana wuxuu yidhi kolku qaaday buu wuxuu yidhi irjic noqo meeshaad ku tukatay ku noqo oo wasalli tuko fa innaka lam tusalli ma aadan tukanine marka qofkii salaadii intuu tukada salaaddii aan hagaajinin ma aadan tukanin baa la dhahaya ma aadan tukanin kacsoo tuka buu ku yidhi farajaca arajulu ninkii waa noqday wasallaa waa tukaday kamaa kaana sallaa siduu markii hore u tukaday sidii kale u tukaday salaadaanu hagaajinin uma ja'a waa yimid ila nabiyi sala allahu alay slam nebigu u yimido fasallama calayhi wuu salaamay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rsulka ilahi baa wuxuu yidhi markuu ka qaaday ka danboobu wuxuu yidhi ah, wacalayka asalaam buu yidhi yani waatuu kaga qaaday wacalayka asalaam wacalayka asalaam iyo wacalaykum asalaam marka hadduu qofka leeyahay wacalaykumna waa la dhihi karaa wacalaykana waa la dhihi karaa uma qaala markaasu wuxuu yidhi irjic noqo fasalli tuko fainaka lam tusalli maadan tukanine xataa facala dalika ilaa sidaas ka yeelay ninkii iyo rasuulkuba alayh salaatu wasalaam alaaa maraatin saddex goor ayuu hadbaa kolka u ma adan tukanina soo tuko u odhanayay faqaala rajulu ninkii baa wuxuu yidhi waladii bacahaka bilxaq ilaahay xaq kugu soo diraan ku dhaartay ma uxsinu hayra haada sidan waxaan ahayn ma aqaano callimnii ibar sidaasuu yidhi intaanu ninku marka su-aalkaa la imaanin nebiga alayh salaatu wasalaam haqigiisa unbuu ninka ku baraarujinaya mooyaane ma aanu u sheegaynin kolka waxaa laga qaatay halkaas qofkan muxuu ahaa caalimka ah cilmiga sheegidiisu inaynay waajib ku ahayn ilaa ila su-aala mooyaane haddii uu arko dad u baahan cilmi u baahan eh, loo sheego oo mas'ale ay ka wareersan tahay si ay ugu camal falaan garan laha qofkan uu garanayo waa u wanaagsan tahay marka inuu u sheego laakiin waajib kuma aha ilaahay horta iyagu su-aalaan waajib kuma aha saasaa la yidhaha weliba waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa ee dariiqada dadka wax loo barayo wanaageeda inay horta tahay dadka muxuu ahaaye inay la dareensiiyo horta ay ogaadaan siday ugu cilmiga kale ugu baahan yihiin markay u baahdaan ay u xiisoodaan su-aal jawaabka u xiisoodaan kolkaa muxuu ahaa kolkaas loo sheego illa kolkaas qalbigooda si fiican u gelayaa ayb weliba waxa xadiidkan laga qaataa oo kale qofku maji-iisu haddii uu takaruro inuu alla kolkuu la kulmaba labadii qof ay kulmaan bay salaamayaan ee asxaabadii nabiga alayh isalaatu wasalaam radi allahu canhum ay yeelayeen iyagoo wada socda jid wada qaadaya hadduu jidaar ama geed intuu soo kala dhex maro hareeraha ay ka kala maraan kolkuu jidka haddana isku soo dhaco wayse salaami jireen marka ninkantadu mar alla markuu intuu soo tukado nebiga u yimaado haddana waa salaami jiray qaala markaasuu wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa qumta ila asalaati salaadda markaad isu taagto fakabbir takbiro allahu akbar dheh usalli iyo waxba ka horraysiin ma aanu dhihin allahu akbar dheh buu yidhi marka halkaasay salaadu ka bilaabantaa waad markaasay ka bilaabantaa wax kaleo laga horraysiiyo oo usalli iyo nawaytu iyo la yidhaaho ma jiraan uma aqra' haddana aqri maa tayasara macaka wixii kuu fudud ku hawlyareed aqri karto min alqur'aani qur'aanka ka aqri kan kada marka xadiidkan kada ma laga qaadanayaa inaanu faatixadu ayna waajib ahayne wixii qur-aanka uu ka doono ee u dhibyar ninku qofku u aqriyo lagama qaadanayo marka ninkankadu waxaa suuroodeen nabiga alayh salatu slam ka dareemay inaanu faatixada aqoonin illa ninkaa jaahilka ehe cashi baan hagaajinayna inaan qur'aankan aanu aqoonin marka qofkii aan qur'aan faatixada aan aqoonin wixii kale qur'aanaha uu yaqaano ayuu ku bedelanayaa uma arkac haddana rukuuc xataa tadma'inna ilaa aad ka xasisho raakican adigoo rukuucsan oo qumaata aad rukuucdo oo qumaata jilbihaya aad u qabsato uma arfac toos xataa tactadila ilaa aad ka toosto qaa'iman adigoo taagan oo dhabarkaaga qumaati ay isu taago mar uu yidhaaho uma sjud haddana sujuud xataa tطmaئna saajidana adigoo sujuudsan ilaa aad ka xasisho uma rfac toos sujuuddaa ka toos xataa tطmaئna ilaa ad ka xasisho jaalisan adigoo fadhi oo fadhiga kaga xasisho uma afcal dalika sidaa ku yeel fii salaatika kulliha salaadaada o dhan ama fii salawaatika salaadahaaga o dhan salaadaada halkaad marka u tilmaamay yuu leehay inta kalena sidaa kuwa marka xadiidkan kada waa xadiid mashhuura waxaa lagu yaqaana xadiid lmusii salaatahu ninkii salaadiisa halleeya xadiidkiisii xadiidkan kadaa marka ugu ashmalsan xadii qawli oo nabiga alayh isalaatu wasalaam salaada arkaanteeda uu tilmaamo baabu lqira'ati khalfa alimaam imaamka gadaashiisa in la akriyayo oo oh, qofkii maamuumiha imaam lihi oh, uu isaguna akriyayo can cimraana bni xusayni radi allahu canhuma qaal sallaa binaa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalama salaata aduhri rasuulka ilahi baa wuxuu tujiyey salaada ku tujiyey aw alcasri ama xududda casrka faqaala markaasu wuxuu yidhi ayukum qara'a khalfii sabbix isma rabbika alaclaa kumaa gadaashayda ku akriyay hadda kolkaan tukanaynay sabbix isma rabbika alaclaa faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ana aniga walam urid ulama aanan jeedinna bihaa iyada qiraa'adaasna ila alkhayr wanaag mooyaane wanaag un baan uga jeeday rasuulka ilahay oo anigaasi akriyey oo waxba ismaana lahayn qaala markaasuu wuxu uhi nabigu alayhi salaatu wasalaam laqad calimtu waan ogaaday ana bacdakum qaarkiin khaalajaniiha inuu iga jiitay inuu qaarkeen iga jiitay baan ogaaday saasaan ku weydiiyey yani nebigu alayh salatu slam markii uu akriyayey ayay qiraa'adii ka qasantay alayhi salaatu wasalaam markaasuu inuu qof akriyayo qof kale akriyayo oo qofkaas uu ka waswaasiyey tashwiish geliyey ayuu ogaaday nebiga alayh salatu slam markaasuu weydiinaya marka waxaa weeyaan salaadanana marka salaad sirriya ahayd ha akrinin marka ma aanu dhihina marka tashwiishkii ayuu u diiday marka nebiga alayh salatu imaamka marka kolkii dadka uu tujinayo in la tashwiishiyo ma aha oo mxuu ahaaye eh, inta qiraadka kor loo qaado siday dadka qaarkood ay yeelaan imaamka iyo dadka kale ku garab tukanaya ay tashwiishiyaan marka salaadda kolkay siriyada ay tahay faatixana keliya inaan ku gaabsanayn ma'muumkee oo suurad kalena aqriyaya weeyaan baabu taxmiidi wtamiin wtamiin taxmiid marka waxaa laga wadaa xandalada eh, alxamdulilah laga wadaa tahmiidkana waa aamiin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alيyh waslama qaal ida amana alimaamu faamminuu imaamku markuu aamin yidhaaho aamin dhaha innahu xaalku wuxuu yahay man waafaqa qofkuu waafaqo taamiinuhu aamintiisu ta'miin almalaa'ika aaminta malaa'igta uu waafaqo gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wuxuu horeeyo min dembi ee dembigiisa aada marka waxaa halka laga qaadanayaa aaminta malaa'igtu inay aaminta imaamka waafaqayso marka qofkiina waa inuu isku dayo aaminta imaamka inay iyo aamintiisa inay iswaafaqdaan si dembigaas loogu dhaafo fadiilada uu helo marka waxaa la yidhaha si lagu ugu wanaagsanaya ee ay ku suuroobi karayso in aamintiis iyo aamiinta imaamka isku beegmeen waa inuu wax yar kolkuu wala daali idhaaho wax yar uu hakado kolkaas ila imaamka xogaa buu yar neebsanayaa oo kolkaas marka uus yidhaha hadda imaamkii neefsayo hadduu aamiin odhanaya kolkaasna aamiin uu yidhaaho qaala ibnu shihaab ibnu shihaabin zuhri oo ninka xadiidkan wariyay baa wuxuu yidhi wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yaquulu aamiin rasuulka ilaahi aamiin buu dhihi jiray marka imaamka iyo ma'muumku labaduba aamiin bay odhanayaan markuu faatixada imaamka uu dhameeyo imaamka keli mamuumka keliya una dhihi maayo baabu lqira'ati fi salaati subxi salaada subax akrinta lagu akriyo faatixada iyo wax kalaba can simaak bni xarbin qaal sa'altu jaabira bna samurata radia allahu canhu jaabir bni samura ayaan waxaan weydiiyey can salaati nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi salaadiisii faqaala markaasu wuxuu yidhi kaana yukhafifu salaata salaada waa fudaydin jiray nebiga alayhi salaatu wasalaam aimadoodii markaa dadka tujin jirtay marka loo fiiriyo salaada nebiga calayhi salaatu wasalaam salaad fudud bay ahayd oo muctadilah laakiin salaadaheenna hadda marka loo fiiriyo waa dheeray oo weliba salaada subax qira'a dheer buu ku aqriyi jiray nebigu alayhi salaatu wasalaam walaa yusalli ma aanu tukan jirin salaata haaulaa'i kuwan kale salaadooda yani a'immadoodii markaa tukan jirtay oo umarada umaradaa dadka a'ima uhayda tujin jirtay kuwan hadda aad arkaysa salaadda inay tujiyaan ma aanu tukan jirin nebiga alayhi salaatu wasalam waa ka salaad fulududaa buu leeyahay qaala jaabirna simaak baa wuxuu yidhi wa anba'anii wuxuu ii warramay jaabir ibnu samurata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kaana yaqra'u fi lfajri salaada subax inuu rasuulka ilahi ku aqriyi jiray biqaaf walqur'aani almajiidi wanaxwiha naxwiha qaaf walqur'aani almajiid iyo wax lamida suurada yani qadarkeeda ah ayuu ku aqriyi jiray duwaal ilmufasal suuradahaas la yidhaahdo subaca khamiiseed ama jallaadka khamiiseed suuradihiisa hore ee yar dhaadheer kuwaasuu ku aqriyi jiray salaada subax baabun fi lqira'ati fi lduhri walcasri qira'ada duhurka iyo lagu aqriyo can abi qataadata radia allahu canhu abu qataadat alansaari magaciisuna alxaris ibnu ribciyin baa la yidhaahaa qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yusallii bina rasuulka ilahi waana tujin jiray wayaqra'u fi duhri waalcasri duhurkii casrka wuxuu ku aqriyi jiray fi rakcatayni aluulayayni labada ragcadoodee hore bifaatixati alkitaabi wa suuratin eh, faatixada iyo suurad kale buu ku aqriyi jiray wa yusmicuna alaayata aayad buuna maqashin jiray axyaana kolkol bal kol buu ah hal aayadood intuu kor u yar qaado inuu maqshin jiro safka ku xigaaya ay maqli jireen wa yaqra'u fi rakcatayn alukrayayn labada ragcadeed dambana wuxuu ku aqrin jiray bifaatixati alkitaab faatixada keliya ku aqrin jiray can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama kaana yaqra'u fi salaati duhr salaada duhr buu wuxuu ku aqrin jiray nabigu alayhi salaatu wasalaam fi rakcatayn aluulayayni labada ragcadood ee hore fii kulli rakcatin ragcad walbaba qadra talaaiina aaya soddon aayadood qadarkood buu aqrin jiray ragcad walbaba ku aqrin jiray wa fi lukrayayni labada dambana qadra khamsa casharata aaya shan iyo toban aayadood qadarkood ayuu ku aqriyi jiray aw qaala mise wuxuu yidhi nisfa daalika intaas niskeed yani soddonkii niskood ku aqriyi jir waa isla macno wa fi lcasri casrkana wuxuu ku aqriyi jiray fi ragcatayni labada ragcadood ee hore fii kulli ragcatin ragcad walbaba qadra qiraa'ati khamsa casharata aaya shan iyo toban aayadood qadarkood ayuu ku aqriyi jiray wa fi lufrayaani labada dambana qadra nisfi daalika intaa qad niskood yuu ku aqriyi jiray oo todoba toddoba suuradood ah todoba iyo ban meelaha toddoba aayadood iyo bar meelahaas ku akri jiray marka waxaa weeyaan in afartan ragcadoodba uu ku akri jiray faatixada waxaan ahayn ku aqriyi jiraybaa xadiidka laga qaadanayaa qaybtiisa hore laakiin joogta ma aanay ahayn xadiidka abi qataada iyo kankada waxba isma anfinayo abi qataada xadiidkiisii hore waa ka sheegay labada ragcadood ee dambe duhurkii casarka midna inaanu faatixada waxaan ahayn ku akri jirin laakiin tanaa wuxuu sheegayaa kol marka waa aqriyi jiray kolkol buu ku aqriyi jiray nabigu alayhi salaatu wasalaam afarta ragcadood ba ku aqriyi jiray weliba waxaa kaloo labada xadiidba laga qaadanayaa ragcaduhu siday u kala dambeeyaan inay u kala gaaban yihiin sidaasayna had iyo goor nabiga alayhi salatu wasalam salaadiisa ayadoo ragcadda ugu horraysa ugu dheeray eh, labaad baa ku xigtay saddexaad afraad baa ugu gaabnaan jirtay had iyo goor baabu lqira'ati fi salaati lmaqrib can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal ina uma alfadli bint alxaaris umulfadli bint alxaaris magaceedu waa lubaaba lubaaba bint alxaaris alhilaaliya radia allahu canha ayaa la yidhaahaa waana hooyadii ibnu cabaas hooyadii weeyaan umu lfadli bint alxaaris alhilaaliya oo lubaaba alkubraa baa la yidhaha walaasheedoo kale lubaaba suqra la yidhaha khaalid ibn alwalid hooyadii ahayd samicatu waxay maqashay wa huwa yaqra'u isagoo aqriyaya walmursalaati curfan wiilkeedii cabdullahi ibnu cabaas radia allahu canhuma oo aqriyaya radia allahu canhum oo aqriyaya walmursalaati curfan yay maqashay um lfadl bint alxaaris faqaalat markaasi waxay tihi yaa bunaya war hooyo laqad dakartanii laqad dakaratnii laqad dakartanii waxaad igu xusuusisay biqiraa'atika aqrintaadii haadihi suura suuradan tada aad aqriday baad wax igu xusuusisay innahaa la aakhiru maa samictu waxaan ka maqlo kii ugu dambeeyey weeye rasuul allahi sala allahu alay slam rsulka ilahi aan ka maqlo yaqra'u biha isagoo ku aqriyaya fi lmaqrib salada maqrib suurad aan rasuulka ilaahay ka maqlo suuradii ugu dambaysay wey suuraddan tad oo waxaanan maqlay isagoo salaada maqrib ku akriyaya yaan maqlay bay timi ayb marka walmursalaatu curfan iyo suurada lamid ah uu ku akriyi jiray nabiga aleyhi isalaatu wasalaam salaada maqribna yani mutawasiqaat almufasal jalaadka khamiisiyeed dhexdhexaadkooda aayadaha suuradahaan gaagaabnayna dheerdheeraynay uu ku akriyi jiray baabu lqira'ati fi lcishaai alaakhira cishaha dambe yani maqribka mooyaan maqribkana cisho waa la yidhaahaa cishaha dambena marka kolka la yidhaha waa salaadul cishaha loo yaqaano عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله يعني رضي الله عنهما قال كان معاaذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم معاad بن jبل yaa wuxuu la tukan jiray نeبga عليه الصلاaةu وسلام masjidkiisa kula tukan jiray xafadiisa bنu saلمana imaam buu ka ahaa ثuma yأتي waa tegi jiro fayaأmu qومahu tolkiis oo bنu saلمa ah ayuu tujin jiray markaas nin dhalinyaro ah wuxuuna ahaa aad iyo aad qur-aanka u jecel oo qur-aanka u yaqaano oo markaasuu qira'ada dheerayn jiray isagoo marka waxoogaa yardhahay kolkuu nabiga la soo tukaday waxoogaa dib u dhacay fa sallaa laylatan habeen buu tukaday maca anabiyi sala allahu alay slam alcishaaa ceshuhu nebiga la tukaday uma ataa qowmahu tolkii buu u yimid faamahum waa tujiyo imaanbuu u noqday faftataxa wuxuu bilaabay bisuurati baqara suuratu baqara ku bilaabay qira'adii suuratu lbaqara marka muxuu ahaaye waa dheer tahay fanxarafa waxaa ka baxay rajulun nin baa ka baxay yani gees u baxay safkiibu gees uga baxay inxarafa yani haraja ilaa طarafin min aطraafi saf fasallama waa salaamay asagoo waa ka baxay salaadii waa ka goostay yani uma sallaa waxdahu keligiibu gaar u tukaday wansarafa waa tegay faqaaluu lahu markaasu waxay ku yidhaaheen naafaqta yaa filan hebel munaafiq baad noqotay baa layidhi marka salaadii laga baxay yaa layidhi salaaddii baad ka goosatay oo qur-aankii baad iklaysatay oo dhegaysigiisii aad kari weyday oo munaafiq baad noqotay ninkuna markaa cudur buu lahaa cudurkiisa isaga hadhowba sheegan doona qaala markaasu wuxuu yidhi laa wallah ma anan munaafiq wala aatiyana rasuula lahi sala la alay sl wallahi rasuulka ilahina waa u tegayaa fala ukbiranahu waa u warramayaa faataa rasuula lahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi buu u tegey faqaala markaasu wuxuhi yaa rasuula allah innaa asxaabu nawaadix annagu waxaan nahay asxaabu nawaadix nawaadixna waa jamcu naadix naadixna waxaa la yidhaha neefka geela ah ee lagu waraabiyo beerta lagu waraabiyo ee wadaanta intuu soo jiido maxaa beerta lagu waraabiyo oo matoorka oo kale sidiis oo kale u ahaa ayaa la yidhaha naadix la yidhaahaa yani waxaan nahay beereley baan nahayo beertan awrta ku waraabinaa maalintii oo dhan awrtaas beerta mxuaha wadaanta jiidaysa ayaan ku shaqaynaa beertaan waraabsanaa maalintii nacmalu binnahaar maalintii waa shaqaynaa markaa anagoo daalan baan habeenkii soo hoyanaynaa wa ina mucaadan mucaad ibni jabalna sallaa macaka alcishaa cishihuu kula tukaday uma ataa waa yimid oo salaad buuna tujiyey faftataxa bisuurati lbaqara suuratu u bilowday markaasaan eh, mxu ahaay aan taagnaan kari waayo oo daalkii iyo mxu ahay maalintii o dhan aan shaqaynay iyo caawo o dhan aan taagnaada la isku dari kari waayo faaqbala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam calaa mucaadin mucaad buu ku jeedsaday nebigu alayhi salaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu ku yidhi yaa mucaad afatanun anta ma fidnaan yaa tahay adigu mucaadow dadka miyaad diinta nacsiinaysaa iyo qur-aanka iyo cibaadada nacsiinaysaa maxaad ugu dheeraynaysaa sidaa ugu dheeraynaysaa iqra bikada iqra bikada waqra bikada suurad heblaaya iyo suurad heblaaya ku aqri buu yidhi marka suuradihii uu cayinay riwaayadanteedu ma ayna sheegin mayna magac dhabine way iska way ibhaamisay ku aqri suurad heblaay iyo suurad heblay ku aqri buy qaala sufyaan sufyaanka xadiidka warinayaa wuxuu yidhi qultu licamrin camr bni dinaar baan waxaan ku idhi oo xadiidka ku isaga ka wariyey ah ina eh, aba zubayri xadatanaa can jaabirin anahu qaala iqra washamsa waduxaaha sufyaan ibnu cuyayna ayaa muxuu ahay eh, wuxuu zubayr buu riwaayada hore ahayd ee ibhaamisay bikada wakadaa leh sufyaan ibnu cuyayna marka kolkuu ka maqlay oo isaguna xadiidkaas dariiq kale uga maqlay jaabir uga maxaan ujeeda waxaan ka wadaa riwaayadii hore camr ibnu dinaar baa lahaa camr ibnu dinaar ayaa wax ayaa wariyey camr ibnu dinaar ayaa ifhaamkaa ku wariyey markaasuu sufyaan ibnu cuyayna oo maqlayay oo isaguna raawi kale oo xadiidkan kada jaabir ka wariyay ka maqlay xadiidka oo suuradaha laakiin uu magac dhabay raawiga kale ayaa ku baraarujinayo markaasu wuxuu yidhi camr bnu dinaar baan waxaan ku yidhi ina aba zubayr abu zubayr baan xadatanaa nooga sheekay an jaabirin radia allahu canhu anahu qaala inuu yidhi nabigu alay sala slam inuu yidhi iqra' washamsi waduxaaha wduxaa walleyla idaa sajaa wasabix isma rabbika alaclaa inuu sidaa yidhi oo suuradahan adigo hadda ad ifhaminayso ay kuwaayihiin buu abu zubayr noo sheegay markaasu camrun yani qaala camrun camru baa wuxuu yidhi naxwu haada sidaasoo kale ahayd waa ku waafaqaya yani isaguna marka inuu cayina baanu doonin mooyaane iska yani suurada gaagaaban ku akri weeyaan marka dadka duruuftaas oo kala leh waa in duruuftooda imaamku uu ilaaliyo oo aanu dheerar aad iyo sidaas oonu ugu dheeraynin baabu nahyi can sabqi alimaami birukuuci wasujuud in imaamka lagala horreeyo rukuucdiiyo sujuudda lagala horreeyo o intaanu rukuucin la rukuuco ama la sujuudo ama laga toosaba nahyiga laga nahiyey an anasin radia allahu canhu qaal صلىa bnaa rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم data ywma rasuulka ilaahay baa maalina tujiyey falama qada الصalaata salaaddii markuu dhameeyey wa aqbala calayna nagula soo jeedsaday biwajhihi wajigiisa shariifka ahabuu nagula soo jeedsaday alayhi الsalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi ayuha الnaas dadyahow inii imaamukum imaamkiinaan ahaye falaa tasbiquunii ha igala horaynina birukuuci walaa bisujuudi walaa bilqiyaam rukuucda iyo sujuudda iyo toosidda midna ha igala horaynina walaa bilinsiraafi gadoonkana haygala horaynina gadoonka haygala horaynina yani ka bixidda aad ka baxaysaan haygala horaynina iyo kicidda aad kacaysaane meeshii aad fadhiideen ku la tukado kadamba intaanu imaamku kicin ha kicina labadaba waa noqotaa innii arkacu fa fa fainii araakum waan idin arkaa min amaamii hortaydaan idinka arkaa wa min khalfiya gadaashaydaba waa mucjizaadkii nabiga alayh salatu slam ay ka mid tahayoo gadaashiisa qaraadkiisa iyo dhabarkiisa dibaysa qofka jooga inuu arkaayey marka saxaabadiisa radi allahu canhuma muuminiintiisa ee gadaashiisa ku tukanaya uu arkaayo gadaashiisa ka arkayo markaasuu qaarkood inay degdegayaan oo ka hor sujuudayaan ama ka hor rukuucayaan u arkaayey uma qaala markaasuu wuxuu yihi waladii nafsu muxammadin biyadihi ilaaha maxamed naftiisu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee low ra'aytum haddaad arki lahaydeen maa ra'aytu waxaan arkay ladaxibtum qaliilan wax yar baad qosli lahaydeen wala bakaytum kasiiran wax badanna waa ooy lahaydeen waxyaalahaan arkay haddii aad aragtaan wax hinbaa cumrigiina u badnaan laha wax yarun baad qosli lahaydeen waxyaaluu arkayna nabiga alayh isalatu slam jannadiiyo naarta ayay ahayd haddii aad naarta aan arkay iyo dhibaatada ay leedahay iyo haddaad arki lahaydeen ama jannadaan arkay iyo nicmada ay leedahay haddaad arki lahaydeen wax yar baad qosli lahaydeen wax badanna waa ooyi lahaydeen oo xiise aad jannada u xiisaysan tihiin iyo cabsi aad naarta ka cabsanaysaan yaad ohinta u badin lahaydeen qaaluu markaasi waxay idhaaheen wamaa ra'ayta yaa rasuula allah maxaad aragtayna qaala ra'aytu aljannata wnaar jannadiiyo naartaan arkay baabu nahyi can rafci ara'si qabla alimaan toosidda madaxa la kor loo qaada eh rukuucda ama sujuudda laga tooso imaamka ka nahyiga la iska reebay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi maa ya'manu aladii yarfacu ra'sahu fii salaatihi maa ya'manu muxuu uga aamin noqonayaa ama maxaa ka aamin gelinaya aladii yarfacu ra'sahu ka madaxiisa kor u qaadaya fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda qabla alimaam imaamka un qofka toosaya sujuuda markucda ka toosaya suu uga aamin noqonayaa an yuxawil allahu ilaah inuu u bedelo suuratahu suuradiisa yani wejigiisa fii suurati ximaarin dameer suuradii inuu ilahay wejigiisa weji dameer oo kale ka dhigo miyaanu ka baqayno qofka imaanka ka hortoosaya ee rukuucdiiy sujuudii ka hortoosaya marka tahdiid weyn weeyaan wuu mutaa weeyaan qofkii imaamka ka hor toosaayo inuu ilaahay madaxiisa madax dameer uu ka dhigo suuradiisa inuu suura dameer ilahay u bedelo marka waa inay xaaraam tahay marka kolkii w tahdiidka u ku mutay xaraam inay tahay wey marka imaamka rukuucda iyo sujuudda iyo midna in lagala horeeya ma aha in lala xidhiirsada maaha waa in laga dambeeyo baabu tabiiqi fi rukuuc tadbiiqa waxaa la yidhaahaa labada gacmood labadooda baabacdood inta laysa saaro oo farahana weliba laysa tashbiikiyo in muxuu ahaaye bawdyaha dhexdooda la geliyo kolka la rukuucayo inaan halka aan hadda ka qabsanno jilbaha ka qabsanno yaa markii hore sidaas ahaan jirtay oo labada gacmood inta la isku daboolo oo weliba farahooda la isdhaafiyo la isku tashbiikiyo ayaa bawdyaha dhexdooda la gelin jiray an lswadi wacalqama aswad ibnu yaziid iyo calqamat ibnu qays waa laba nin oo isu adeer ah oo qabiilada nafa layidhaha ka mid ahaa oo labadood talaamiid ibnu mascuud ay kamid mid ahaayeen raximahum allahu tacala min ahli lkuufa qaalaa waxay yidhaaheen ataynaa cabdallahi bna mascuudin radia allahu canhu fii daarihi cabdullahi bni mascuud baan gurigiisii kuufa aan ugu nimid fa qaala markaasu wuxuu yihi asallaa ulaai khalfakum kuwan idinka dambeeya ay ma tukadeen masjidku ka wada masjidkay ka yimaadeen markaasuu weydiinaya wuxuu kuwan aad xaggooda ka timaadeen idinka dambeeyaayo ma tukadeen faqulnaa laa mayaan nidhi weli ma ayna tukanin waa markay bilaabatay in ayna a'imo xun dadka intay u noqdaan ay salaada dib u dhigaan markaas eh, sida xadiidka abu dar iyaba ku sugnaatay kolkaasoo kale waxa weeyaan inuu qofku salaada awal waqti intuu tukado haddana jamacada goorta dambena uu la tukado qaala faqumuu kaca fasalluu tukada ina keygaan tukanaya buu yidhi falam yahmurnaa biadaanin walaa iqaama adaan iyo iqaama mina nama una farin adaana iyo iqima mana nama dihin adaan iyo iqaama la-aan baan gallay qaala wuxuu yidhi raawigii oo aswada ama calqama baa wuxuu yidhi wadahabnaa waxaan tagnay yani waxaan doonnay linaquuma khalfahu gadaashiisa inaan istaagno faahada biaydiina gacmahuna qabtay fajacala axadana midkayo wuxuu yeelay can yamiinihi midigtiisa walaakara kii kalena can shimaalihi bidixdiisa dhexdayadu marka isaguna istaagay sidan tan oo kale marka waxaa weeyaan waa shaad weeyaan ficilkaa ibnu mascuud raximahu llah radia allahu canhu uu sameeyey shaad weeyaan laba qof hadday imaamka oo laba nin la tukanayaan waa inay gadaashooda istaagaan marka waxaa suurowda inay awal hore sidanteedu ahaan jirto imaamku bartanka istaagi jiray ibnu mascuud radia allahu canhu waxyaala dhowr ahoo ka qarsoonay baa jiro oo sidii hore uu haysan jiray oo marka aadaankan aadaan la-aantan iyo qaama la-aantan oo taasay ka mid tahay waa in salaada eh, kolba haddii la tukanayo qof keliya hadduu tukanayo waa in loo aadaano loona aqimo marka ibnu mascuud isagu wuxuu haystay kol haddii aan masjid weyn lagu tukanaynin inaan lana adimaynin lana aqimaynin laba qof laba nin keliya hadduu imaamku tujinayana uu dhexdooda istaagayo labaduba labada xaaladoodba marka shaad weeyaan qaala markaasu wuxuu yidhi falamaa rakaca markuu rukuucay wadacnaa waxaan saaray aydiyana gacmaha yaga calaa rukabinaa jilbaha yaga jilbahan gacmaha ku qabsannay qaala nabigu wuxuu yidhi fadaraba aydiyana gacmuhu nagu dhuftay gacmuhu gacanta nagaga dhuftay wadabaqa bayna kafayhi labadiisa gacmood ayuu isku daboolay oo marka weliba farihina waxoogaa isweydaariyey uma adkalahumaa bayna fakidayhi labadiisa bowda dhexdooda ayuu gacmihiisa yeelo sidaa yeelo isaguna na leeyahay sidii baan marka yeelay qaala falamaa sallaa markuu tukaday yuqaala wuxuu yidhi innahu sayakuunu calaykum inahu sayakunu calaykum waxaa idin dushiina haatan yani madax idin noqon doona umaraa amiryaal yuakhiruuna salaata salaada dib u dhigaaya can miiqaatiha waktigeedii dib uga dhigaaya wa yaknuquunahaa ceejinaya ilaa sharati lmawta ilaa saxashada dadka dhimanaya dad qofku markuu sakaraadaya u dhimanayo wax saxday oo kale markaas uu noqdo halkaas xulquunkiisa nafta ay joogto oo kale ibn mascuud baa hadalkan leh ibn mascuud inuu hadalkiisada leeyahay oo marka hadalkana nabigu ka maqlay alayh الsalaatu wasalaam inahu sayakunu عalaykum umara madaxbaa idin dul ahaan doonta yani madaxbaa idin xukumi doona yuakiruuna salaata salaada dib uga dhigaya can miiqaatiha waqtigeeda dib uga dhigaya wayaqnuquunaha oo ceezinaya ilaa sharaki اlmawta dadka dhimaanaya sakaraada iyo saxashadooda oo kale sharak waxaa la yidhaha saxashada qofku culuftiis iyo sharaabki iyo wux lamida ku saxda ayaa sharaf la yidhaaha yarka yani kolkaasna marka qofka sakaraadayana isagana waxaa la ogyahay halkaa xulquunkay naftu imanaysa fa ra'aytumuuhum markaad aragtaan facaluu daalika sidaa iyagoo yeelay fasalluu salaata salaada tukada limiqaatiha waqtigeedii ku tukada wajcaluu salaatakum macahum salaadda ad iyaga la tukateenna waxaad ka dhigtaan subxatan sunno ka dhiga faidaa ka faidaa waidaa kuntum alaaatan haddaad saddex tihiinna marka sidaasaad u tukanayaayo salaadooda aanan usugaynin buu leeyahay ibnu mascuud gurigeenayn horta ku tukanaynaa hadhowna waynu la tukanaynaa taa aynu la tukanay sunna inoo noqon doontaa wa idaa kuntum alaaatan haddaad saddex tihiinna fasalluu jamiican dhammaantiin wada tukada yani saf keliya wada gala saan hadda yeellay oo kale wa idaa kuntum akara min dalik haddaad intaa ka daran tihiinna faliummakum axadukum midkiin ha idiin imaam noqdo ha tujiyo yani haidin hor joogsado wa idaa rakaca axadukum midkiin markuu rukuucana falyafrish diraacayhi suxulladiisa ha ku goglo calaa fakhidayhi bawlihiisa ha ku goglo walyajna ha runduudsado ha foorasado yani walyuabiq bayna kafay bayna kafayhi labadiisa kafna ha isku daboolo falakaanii anduru waxaad i moodaa waa ibnu mascuud baale waxaad i moodaa anduru inaan eegayo ilaa ikhtilaafi asaabici rasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaaha farihiisa isweydaarakoodii ay isweydaaranayeen yani marka la tabiiqiyo haddana faraha la isweydaarinaya faraha la isku tashbiikinaya inaan arkaya baad hadda mooda yani sidaan xaaladii uhubo hubo wuu tusiyey si tadbiiqaas uu yahay nabiga alay sala sl tadbiqa u samayn jiray yuu tusiyey marka intaasoo oo dambaba awal bay ahaan jireenoo waa wada mansuuqaad weeyaan marka ashyaa mansuuqaada oo dhowr oo fara badan oo sidaasoo oo kale ibnu mascuud ka qarsoomi jirtay oo haysan jiray ayaa jirta radia allahu canhu baabu sacd ibni abi waqaas radia allahu canhu ayaa hadeeyey arrinta sado inay mansuuq ay tahay baabu wadci lyadayni oo xadiidkan soo socdaba yani sheegaya baabu wadci lyadayni cala rukabi wa nasfu tadbiiq in jilbaha lag gacmaha lagu qabsanayo oo tadbiiqii la nasakhay عن مصعب بن سعد مصعب بن سعد بن أبي وقاص يعني رضي الله عنه قال صليت إلى جنب أبي aabbahay سعد بن أبي وقاص dhinaciisaan ku tukaday qaala muscab wuxuu yidhi wajacaltu waxaan waxaan yeelay yadaya labadayda gacmood bayna rukmataya labadayda jilib dhexdoodaan yeelay sidii ibnu mascuud oo yeele kalaba u yeelay faqaala lii abi abahi baa wuxuu yidhi idrib bikaftayka calaa rukbatayka ku dhufo gacmahaaga jilbahaaga yani ku saar oo ku qabso gacmahaaga jilbaha ku qabso qaala wuxuu yidhi muscab wuxuu yidhi uma facaltu dalika maratan uqra mar kalaan sidaa yeelo tadbiiqii in haddana mar kale sameeya aabahay anoo la tukanaya fadaraba yadaya labada gacmood bay igu dhuftay aabahay wa qaala markaasu wuxuu yidhi inaa nuhiinaa can haada taa waana laga reebay sidaa inaan yeello waana laga reebay umirnaa waxaa nala faray an nadriba bilakufi gacmaha inaan ku dhufanno calaa rukabi jilbaha yani aan ku qabanno yaa nala faray darbiga marka in bac laga siiyo waxba lama rabe saaridda la saaro darbiga laga wado baabu ma yuqaalu fi rukuuci wasujuud dikriga la odhanayo rukuucdii sujuudda la odhanayo an caaishata radia allahu canha qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yuktir rasuulka ilaahi wuxuu badin jiray an yaquula inuu yidhaaho fii rukuucihi wa ducadiisa iyo sujuuddiisa uu ku yidhaaho subxaanaka allahuma rabbanaa wabixamdika allahuma اqfir lii taasuu badin jiray yata'awalu qur'aana yani yacmalu bilqur'aani wayutabiqu lqur'aan yamtasilu bilqur'aan tawiilka macnihiisa marka waxaa ka ah muxuu ahaaye imtisaal amarkii lagu faray amalka falka lagu camal faro kaas tawiil baa lagu magacaaba marka tawiilka hadda kaasi ka wada ayb kolkaana nabiga alayh salatu wasalaam wuxuu yeeli waxay ahayd sidaa yeeli jiray aakhiru cumrihi ayay ahayd qur'aankaas marka uu amarkiisa yeelayana waa suura suurat nasri an ilaahay uu ku yidhi weeyaan ida jaءa nasr اllahi wاlfatx wara'ayta الnaasa yadkuluuna fi diin illahi afwaaja fasabix bixamdi rabbika wاstagfirhu inahu kana tawaaba ilah baa sidaa amray oo inuu tasbiixda iyo xamdiga iyo istikfaarta la yimaado yaa ilah faray saasuu marka yeeli jiray nebiga alayh الsalatu wasalaam baabu nahyi can alqira'ati fi rukuuci wasujuud qur'aanka in rukuucda iyo sujuudda lagu aqriyo nahyiga la yska reebay can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal fashafa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam asitaara daahii buu fayday nebiga alayhi isalaatu wasalaam markuu maradu noodkiisii u jiibay nebiga alayhi isalaatu wasalaam oo weliba maalmihii ugu dambeeyey ee uu soo bixi kari waayey ayuu isagoo salaadii lagu jiro yuu daahii fayday nebiga alayhi isalaatu wasalaam wannaasu sufuufun khalfa abi bakrin radia allahu canhu dadkiina ay safafiyaal yihiin abubakr gadaashiisa oo abubakr ninkuu iman u yotujinaya radia allahu canhu faqaala markaasu wuxuu yidhi ayuha annaas wadadow inahu lam yabqa kama aanu hadhin min mubashiraati nubuwa bishaarooyinkii nubuwada nebinimada meelihii mxuha nubuwada aqsaam ka ahaa oo bashaa'irta ahaa waxa uun ka hadhay wax kale kama hadhin ila ru'ya asaalixa ru'yada wanaagsan mooyaane yaraaha muslimu qofka muslimka uu arkaayo aw turaalah ama loo arkaayo qof kale muslimka uu arkaayo taasun baa ka hadhay marka waxyaalo kale oo mubashiraada baa jiri jirtay oo nubuwada ajzaa ka mid ah ilantan nafteedu waa juz min ajzaa nubuwa ruyada saalixadii wixii kale marka waa tageen taasun baa ka hadhay alaa wa inii nuhiitu waxaana layga reebay an aqra'a alqur'aana qur'aanka inaan aqriyo raakican aw saajidan anigoo rukuucsan ama sujuudsan inaan qur'aanka aqriyana waa layga reebay fa ama rukuucu rukuucda qur'aan yani labada midaan ku aqriyan lakin marka maxaa lagu aqriyaya faama ama rukuuc rukuucda facadimuu fiihi rabba rabbiga ku weyneeya oo subxaana rabbi alcaظiimi dhaha lahu tacdiim ku dhawaaqa wa sujuud sujuudkase faijtahiduu fi ducaa'i ducada ku dadaala aad ilaah idna u baryada faqaminun wuxuu ku xaqiiqaya ka owle yahay ku habboon yahay an yustajaaba lakum in lagakaa bare waa meelaha ugu ansabsan eh, ah, ducada aqbalkeeda way kolka sujuudda lagu jiro marka sujuudda ducada ilahay ku baridaan waxay ku habboon tahay in laydinka aqbalay aad u istaahishaayeen ilahay marka ducada aada ugu barya buu lehay sujuudda aada ugu barya baabu ma yaqulu ida rakaca ida rafaca min arukuuc rukuucda markuu ka toosa wuxuu qofku dhahayo can abi saciidin alqudriyi radia allahu canhu magaciisuna waa sacd bn malik bni sinaan weeyaane radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor uga qaado min arukuuc rukuucda markuu ka toosa qaala wuxuu dhihi jiray rabbanaa laka alxamdu laka alxamdu iyo walaka alxamdu iyo allahuma rabbanaa inahba waa jiraan rabbigayow adigaa mahad baad leedahay mahaddaas oo mil-a samaawaatka samaawaadka muggood ah waalardi iyo dhulka muggiisa wamaa baynahuma iyo inta udhaxaysaba iyo wa mil-a maa shi'ta waxaad doonto muggiisa oo min shayin wax aa bacdu intaa ka dambo saddexdaa ka dambo wixii kaloo doontaba wax walba eh, waxaad leedahay ammaan buuxisabaad baad ilahu leedahay ahla tanaa'i waalmajdi faalle iyo sharafkii lahaayow axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu yidhaana waxa ugu xaqsan ugu runsan kullunaa laka cabdun dhammaantayaba addoomaan kuu nahaye laa maanic ba ugu aas laa maanica limaa acطayta waxaad bixiso ku celin karaa ma jiro walaa mucطiya limaa manacta waxaad celisho wax bixin karaana ma jiro walaa yanfacu wax uma taro daljaddi minka nasiib kale ayaan kale aljaddu ayaankaas wax ogama taro minka xaggaaga wax ogama taro qofkii ayaan leh oo hebel waa ayaan badan yahay waxaasu helaa iyo la yidhaaho ayaankaasu wax aanu ilaahay u qadarin oo ayaankiisu uu siiyey ma waxaan ilahay la damcinayaan qofna ma siiyo weeyaan ama jadka marka macno kalena waa kalaho awowga yani ninka dhalasho fiican leh dhalashadiisaas ilahay agtiisa waxba ku dhaweyn mayso baabu fadli sujuud sujuudda fadliga ay iyo watargiibi fi liktaari minhu badin sujuudda in la badiyo guubaabinta la isku guubaabiyey can macdaan bni abi طalxata alyacmariy qaala laqiitu thawbana mawlaa rasuuli llahi sala allahu alay w slam ibni buldun radi allahu canhu oo bawlihii rasuulka khaatimkii rasuulka ilaahay baan la kulmay dimashqan kula kulmay faqultu markaasaan waxaan idhi akhbirnii iiga waran bicamalin acmaluhu camal aan sameeyo yudkhiluni illaahu bihi aljanna oo alla jannada igu geliyo camal intaan sameeyo ilah jannada igu gelinayo iiga waran baan ku idhi aw qaala mise wuxuu yidhi aw qaala mise wuxuu yihi qultu waxaan idhi biaxabi alacmaali ila allah kaa waa marka kala shakeeyo ilaah ugu jecel yahay ii sheeg baan camal intaan sameeyo u ilahay jannada igu geliya ii sheeg labada ninku yidhi buu kala garan waayo fasakata waa aamusay tooban baa aamusay uma sa'altuhu mar labaad ba haddana su-aalo fasakata waa aamusay uma sa'altuhu waan weydiiyey athaalithata yani almarata athaalithata markii saddexaad baan weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi sa'altu can dalika rasuula allahi sala allahu alay waslam rasuulka ilahi baan kaa weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi calayka ogow ogow oo qabso oo ku dadaal yani bikasrati sujuudi sujuudda badinteeda aad badiso ku dadaal lilahi alla aad u bariso inaad ilaahay aada ugu sujuuddo yani salaadaha ad bariso ku dadaal buu yidhi fa innaka adigu laa tasjudu lilahi alle uma sujuudi maysid sajdatan hal sujuudo sujuudi maysid ilaa rafacaka allahu biha daraja ilah darajo korkuugu qaaday halkii ragcad sujuuda ilah sujuudaba hal darajo ilahay kuu dallacsiinaya wa canka biha wuxuu kaa ridayaa khati'atan dembina waa kaa ridayaa qaala macdaan macdaan ibnu abi طalxa wuxuu yidhi uma laqiitu abadardaa abudardaa baan la kulmay fasa'altuhu isna waan su-aalay labadaba ahlu dimashkay ahaayeen dimashqaan kula kulmay isagana markaasaan weydiiyey fasa'altuhu markaas weydiiyey faqaala lii mila maa qaala thawbaan intii thawbaan yidhahoo kale ayuu yidhi marka salaada in aada loo badiyo sujuudda keliya un maaha salaada aada loo badiyo oo sunada la badsado ayaa fiican baabu ducaa'i fi sujuud baryada ilahay sujuudda lagu baryo can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi aqrabu maa yakunu alcabdu si uu addoonku ahaado tuu ugu dhowaansha badan yahay min rabbihi rabbigiisa ugu dhowaansha badan yahay wa huwa sajdun isagoo sujuudsan weeyaan addoonku si uu ahaado wuxuu ah ilaahay eh, si uu ahaado alisa wuxuu ugu dhow yahay marka uu sujuudsan yahay fa akhiru ducaa'a eh, ducada badiya addoonku markuu sujuudsan yahay buu rabbigiisa ugu dhow yahaye ducada badiya marka sujuudda waa in lagu badiyo marka ducada lagu badiyo sidii aynu kusoo soo marray xadiidka ibn cabaasba baabun calaa kam ysjud imise xubnood buu ku sujuudaya xubnaha lagu sujuudaya waa imisa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal umirtu waxaa la ifaray bui rasuulka ilaahay yani alla ifaray kor haddii isaga la farayna ummadiisuna waa kula jirtaa ile nebiga alayh salatu salam wixii la faro ee khusuusiyadiisa inay tahayna aynan caddaanin ummadiisu inay ku dayataan la farayo marka ummadduna waa kula jirta waxaa la faray umirnaa marka riwaaya oo odhanaysa oo jamc ka dhigaysaaba jirta marka oo caddaynaysaaba in ummadda la soo gelayso an asjuda inaan ku sujuudo calaa sabcati acdumin afar ee toddoba lafood inaan ku sujuuda la faray aljabhati jabhada waa tii hore wa ashaara biyadihi gacantiisana wuxuu ku fiiqay calaa anfihi sankiisa yani jabhada iyo sanka oo wada jira weeyaan jabhada keligeed ma aha walyadayni iyo labada gacmood waa saddex halkaas warijlayni labada lugood waa shan weeyaan wa atraafi alqadamayni iyo labada lugoodee hoose farahooda toddobadaa xubnood inaan ku sujuudaa lay faray walaa nakfita inaanaan duuduubinna waana la faray aanan urururinin ahiyaaba maryaha maro waasica qofkii xidhan iska baahda maradaasuye inaanu kolku sujuudayo kolku rukuucayo intuu salaadaa ku jira aanu ururinin oo jilbaha iyo waxba aanu gelinin tirmanadaas iska bahda kolku sujuudaya iska bahday u daayo soo celcelinin wala shacara timahana iyagana aanan ururinin oo timo dhaadheer bay raggu lahaan jireeno sida haweenka o kale u dabi jireen marka inaan timaha kolkaa la dabine la furo oo timuu ha baaheen oo dhulka habha ku yidhahan kolka la sujuudayiye la daayo saasaa nala faray buu leeyahy baabu اlictidaali fi sujuudi wa rafci lmirfaqayn toosinta la istoosiyo sujuudda dhexdeeda la istoosiyo oo si maxaa kala fidsan oo dhabarka iyo la fidiyo xubnihii iyo la kala qaado loo sujuudo iyo labada mirfa labada labada jiqlood ama labada suxul oo kor loo qaado dhulka laga fogeeyo dhinacyadana laga fogeeyo can anasi radi allahu canhu qaal qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ictadiruu bisujuudi istoosiya sujuudda dhexda isku toosiyo sujuudda dhexda ku toosnaada walaa yabsud axadukum midku in yuuna fidinin diraacayhi suxulladiisa yaanu fidinin oo dhulka aanu ku goglin imbisaat alkalbi eh, ka alkalbi ayga isfidintiisa oo kale aygu korkuu fadhiyo waa kan la ogyahay jayihiisa waa fidiyaayo dhulkuu ku fidiyaa oo dhulkuu ku goglaa sidaasoo kale marka ha yeelina muxuu aha gacmihiina dhulka ha ku goglina dhulka kor uga qaada baabu atajniixi fi salaa garbaysi garba bixin salaada dhexdeeda garba la bixiyo waxaa laga wadaa marka kolkii la sujuudsan yahay iyo kolkii la rukuucsan yahay iyo in labada gacmood mxuaha suxuladooda hareeraha loo bixiyo oo sidii wax garbalahoo kale qofku uu iska dhigo عن عبد الله بن مالك بن بحaynة رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna إda صلىa rasuulka ilahi wuxuu markuu tukanaayo فرaja yadayhi gacmihiisa waa kala fogayn jiray xatىa yabduwa ilaa u ka muuqdo bayaadu ibطayhi labadiisa kelkilaaxataankoodu ilaa u ka muuqdo uu gacmahanka nabiga alيه الsلatu sلام kala fogan jiray baabu صifaة اljuluusi fi الصalاة sida loogu fadhiisanaya salaada dhexdeeda ataxiyaadka iyo bayna sajdateynka iyo loo fadhiisanayo عan cabd للaahi بn الزubayr رadي الله عanهma cabdالlahi bn zubayr bn اlcawaam radi allahu canhuma qaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama idaa qacda fi الsalaaة rasuulka ilaahay wuxuu ahaa markuu salaada dhexdeeda fadhiisto jacala qadamahu lyusraa lugtiisa bidixdii wuxuu yeeli jiray bayna fakidihi bawdadiisa iyo wasaaqihi kubkiisa dhexdooda lugtiisa bidixda ah qadankeeda ayuu lugtiisa midigta ah bawdadeedii iyo iyo kubkeeda dhexdeeda ka yeeli jiray nebiga alayh isalaatu wasalaam farasha waa gogli jiray qadamahu lyumnaa lugtiisa midigtaana dhulku yadanu ka gogli jiray wawadaca yadahu lyusraa gacantiisa bidixdaana wuxuu saari jiray calaa rukbatihi lyusraa jilibkiisa bidixda ah wawadaca yadahu lyumnaa gacantiisa midigtaana wuxuu saari jiray calaa faqidihi lyumnaa lugtiisa ee bawdadiisa midigta abuu saari jiray wa ashaara biisbacihi bartiisa musabixada ama sabaabada la yidhaahna waa ku ishaari jiray yani waa fikirtaasuu fidin jiray oo tawxiidka ilahay ku ishaari jiray mana aanu dhaqdhaqaajin jirin saasuu yidhaahaa eh, ibnu zubayr isagu radi allahu canhu martaa nebiga alay sla ma dhaqdhaqaajin jirin baabu liqcaai fi salaa iqcaa kadaloobsiga salaada la kadaloobsado hadda iqcaankada waxaa laga wadaa in faraha lugeed inta dhulka la saaro marka la fadhiyo oo cirbaheeda kor loo taago cirbaha lagu fadhiisto oo salka cirbaha la saaro kaasaa laga wadaa can طaawusin qaal طaawus ibni kaysaan alyamani qaala qulnaa libni cabaasin ibni cabaas ma waxaan ku nidhi oo yani aan su'aalay fi liqcaa'i cala qadamayni ku fadhiisiga kadaloobsiga lagu kadaloobsado labada qadam lagu kadaloobsado oo yani labada qadam qaabkooda hore inta dhulka la saaro cilmahooda kor loo taago cilmahana dhulka salka la saaro fa qaala markaasu wuxu uhi hiya sunna sunna weeyaan faqulnaa lahu markaasaan waxaan ku nidhi inaa lanaraahu anagu waxaanu arkaynaa jafaa'an birajul jaahilnimo qof islaa yeelay inuu qof jaahila yahay baan ku arkaynaa faqaala ibnu cabaasin markaasu ibnu cabaas wuxuu bal hiya sunnatu nabiyika sala allau alay slam waa sunnadii nebigaaga markay qacahan noocaas oo kale ihi sunno weeyaan iftiraashkuna waa sunna isaguna oo lugta bidixda ah in lagu fadhiisto sunno weeyaan in sidaas la yeelaan marka jalsada hore sidaa la yeelaa labaduba sunno weeyaan baabu tashahudi fi salaati atixyaadka salaada can xiطaan bni cabdillaahi alraqaashiyi qaala sallaytu maca abi muusa radia allahu canhu abu muusa alashcari baan la tukaday radia allahu canhu waana isku qabiilo raqaashtaas waa qabiila min qabaa'il alashcariyiin ka mid a salaatan salaad baan la tukanay abuu muusa oo imaam ah oo amiirna ah baan la tukanay radia allahu canhu falamaa kaana cinda alqacda fadhigii dambe markuu agtiisa u ahaayu qaala rajulu min alqowm nin raggii ka midoo salaadda ku jiray baa wuxuu yidhi uqirat salaatu bilbiri wazaka sidaasuu yidhi salaada waxaa lagu sugay oo lagu xoojiyey khayr iyo zakaa lagu xoojiyey khayr iyo wanaag zakahoodana waa namaa iyo ziyaada iyo tahaara inahaasaa waa loogu idlaaqaa salaadii buu u bogayo ninku salaadu ammaanaya qaala eh, wuxuu yidhi eh, xitaan falama qadaa abu muusa asalaata abuu muusa markuu salaaddii dhamaysto wasalama uu salaamo naqsaday oo insarafa soo gadoomay faqaala markaasu wuxuu yidhi ayukum lqaa'ilu kalimata kada wakada waa kii neeka yidhi eraygay sidaa iyo sidaa midkiina yidhi kumu ahaa faarama alqawmu raggii waa aamuseen uma qaala markaasu wuxuu yidhi ayukum alqaa'ilu kalimata kada wa kada faarama alqawm mar labaad intuu ku celiy raggiina haddana aamuseen faqaala markaasu wuxuu yidhi lacallaka yaa xiaanu qultaha xiaanow inaa adigu tiri baa soorooda ma adigaa yidhi qaala xiaan wuxuu yidhi maa qultuha ma aanan odhanin walaqad rahibtu waana ka baqay an tabkacanii bihaa inaad dul saartana waa ka baqaayay waa kaaga baqay inaad dul saaraysa aniga faqaala rajulu min alqowm nin raggii ka mid aha kolkaa tirta wuxuu yidhi ana qultu anigaa idhi walan urid biha ila alkhayr wanaag mooy wax kalena ugalama jeedin faqaala abu muusa markaas abu muusa wuxuu yidhi maa taclamuuna kayfa taquluuna fii salaatikum miyaydaan garanaynin salaadiina dhexdeeda waxaad ku tidhaahaan intaad qofa wuxuu doona iskaga hadlaayo ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam khatabana rasuulka ilahi waa noo khudbeeyey fabayana lanaa sunatana sunnada iyadu noo caddeeyey yani axkaamta sharciga iyagu noo caddeeyey wa callamanaa salaada salaadda iyaduna baray faqaala markaasu wuxuu yidhi idaa sallaytum markaad tukataan fa aqiimuu sufuufakum sufuuftiina hagaajin yani markaad tukanaysaan sufuuftiina hagaajiya uma sufuufta hagaajinteeduna waa saddex siyood bay ku timaadaayoo mid waxaa weeyaan isku dhedhejinta taraasiga layidhaaho la isku dhedhejiyo laba qof bay isku xigtaaba ay dalool dhexdooda ka ilaaliyaan midna waa sinaanshaha oo aynayna kala hor midda kalena waxaa weeya inaan safba safka ka horreeya la buuxiyo isagoo safka hore la buuxin aan saf kale la bilaabin salaada marka sufuufteeda sidaa u hagaajiya uma liya-ummakum axadukum midkiin ha idin imaam idin noqdo ha idin tukiyo fa idaa kabara fakabiru marka allah akbar yidhaha idinkan allah akbar dhaha waidaa qaala غayr maqdubi calayhim wala daaliin faquluu aamiin yujibkum allahu markuu faatixada dhameeyo aamiin dhaha ilahay waa idinka aqbalayaaye faidaa faidaa kabara warakac markuu intuu takbiirsado uu rukuuco fakabiruu warkacuu idina takbiirsada oo rukuuca faina alimaama yarkacu qablakum imaamku hortiin buu rukuucayaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fatilka bitilka tanu tanayd taasay u dhigantaa marka yani intii uu rukuucda idinkala horreeyey ilaa agmaa idinkuna ka dambaynaysaan oo intuu toos korkuu toosay yaad wax yar ka hakanaysaan marka qadarkii u qadar leeg baa idinkuna rukuucsanaanaysaan wa idaa qaala samica allahu liman xamida markuu samica allahu liman xamidahu yidhaah faquluu dhaha allahuma rabbanaa walaka rabbanaa laka alxamd mahma buu ku daray marka riwaayadan waa kale oo wow kusii dartana waa jirta intuba waa wada sunna yasmac illaahu lakum alla waa idinka maqlaya yani waa idinka aqbalayaa faina allaha tabaaraka wa tacaala qaala ilah wuxuu yidhi calaa lisaani nabiyi sala allahu alay slam rasuulkiisa carabkiisa wuxuu ku yidhi oo sunna ahaan ah samica allahu liman xamidahu samica allahu liman xamidahu buu ilahay yidhi yani ilahay waa maqlay qofka ku xamdiyey waa maqlay yani waana ka aqbalaya weeyaan faidaa kabara wasajad markuu intuu takbiirsado sujuudo fakabiruu wasjuduu takbiirsada oo sujuuda faina alimaama yasjudu qablakum imaamku hortiin buu sujuudayaa wayarfacu qablakum hortina waa toosayaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rasulku ilahi wuxuu yidhi fatilka bitilka tanu taasay u dhigantaa yani hor sujuudku idinku hor sujuuday waxa u dhigma hortoosku idinku hor toosayo oo intan yar ee korku tooso aad kaga dambaynaysaan yaa intii idinkabaysa idinkala horreeyey marka qadarkii uu sujuudsanaa qadar dheeg baa idinkuna sujuudsanaanaysaan waidaa kaana cinda alqacda halkan weeye marka maxalushaahidku fadhiga agtiisa markuu ahaado falyakun ha ahaado min awali qawli axadikum midkiin wuxuu ku hadlaaya ka ugu horreeya ha ahaado inuu yidhaaha yani attaxiyaatu alayibaatu asalawaatu lilah asalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullahi wabarakaatuh sidaa ha yidhahdo attaxiyaatu salaamo waxyaalaha laisku tacdiimiya laisku salaamo baa taxiya la yidhaahaa alطayibaatu ee wan wanaagsan asalawaatu iyo naxariisaba lilah ilah baa leh aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy وraxmat اllahi وbarakaatuh sidaasna dhaho rasuulka ilahi salaama aلsalaamu عalayna وعalى cibaadi اllahi الصاalixiin haddana naftiina iyo addoomaha ilahay oo dhanna wada salaama ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh siiqadaasi marka waa siiqada tashahudka abu muusa alashcari radi allahu canhu uu nebiga ka wariyey weeyaan siiq kalea marka iyaduna jirto oo siiqat ibnu cabaas ee soo socota taas weeye midda imaamu shaafici uu qaatay iyada muxua dadka shaaficiyada agtooda mashhuurka ku ah siiqatu ibnu ibnu eh, mascuud ayaa iyaduna jirto taasaana ugu saxiixsan marka xagga sanadka laga fiiriyo wax yar un bayna isku yar khilaafaan oo kelima ziyaadadeed iyo kelimo kelima laga horraysiiy iyo waahun isku mid intooda kale can ibni cabaasin radia allahu canhuma anahu qaal kaana rasuul llahi sala allahu aleyhi wasalama yucallimuna atashahud rasuulki ilaahay wuxuuna beri jiray atixiyaadkuuna beri jiray kamaa yucallimuna suurata min alqur'aan sida suurad qur'aana ah noo baro oo kaleba atixiyaadka noo beri jiray adkaarta marka ma'fuurada ah sida qur'aanka oo kale dadka loo baro oo kale waa in loo baro xadiidkii muxuu ahay waa kaan nahay xadiidkii jaabir ee ku saabsanaa ee muxuu ahay ducaa istikaara ku saabsanayd sidaasuu noo xididsiin jiray buu leeyahay xadiidkii albara ibni caazib ee ducaa unan ku saabsanaayn isaguna waa sidaas oo kale u ahaa isna waa in la xusuusnaado nebigu alayhi isalaatu wasalaam kolkii la seexanayo waxa la aqriyaya intuu u sheegay ayuu haddana u dhegaystay fa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alayibaatu lilah wax yar bay marka isu khilaafeen tan iyo tii hore asalaamu alayna wala cibaadi llahi asalaamu alayka ayuha nabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuh asalaamu alayna wala cibaadi illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allah وashhadu ana muxamada rasuulu llah wa fii riwaayati ibni rumxin cabdullahi ibni rumxin riwaayadiisina waxay ahayd kama yucallimuna alqur'an kalimatu sura baan ku jira yani kama yucallimuna suurata min alqur'an halkuu riwaayada hore ka ahayd bay riwaayada kale kama yucallimuna alqur'an baabu ma yustacaadu minhu fi salaa waxa laga cawdi bilaysta salaada dhexdeeda can curwata bni zubayrin عن عائشhaةa رaضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشha hبeryartiisa رaضي الله عنها أم المؤمiنين baa waxay u sheegtay curوة بن زبير أن النبي صلى الله عليه وسلم kاna يdعو في الصلاة inuu salaada dhexdeeda ku ducaysan jiray اللهma إنii أعuudu bika min عadاaب الqبر ilaahu cadaabka qabrigaan kaa magan gelayaa وأعuudu bika min fitnaة المasiح الdajaal waxaan kaa magan gelayaa ilowgii dajaalka beenaalaha ah fitnadiisaan kaa magan gelayaa وأعuudu bika min fitnaة الmaحyaaءi والmamaat waxaan kaa magan galay fitnada nolosha iyo kageeridaba ayaan kaa magan galay allahuma inii acuudu bika min alma'sam dembi baan ilaahu kaa magan galay walmaqrami iyo dayn dembi iyo daynba waan kaa magan galay qaalat caaisha waxay tihi faqaala lahu qaa'il qof baa wuxuu ku yidhi rasuulka ilahay buu ku yidhi maa aksara maa tastaciidu min almaqrami ya rasuul allah fara badana intaad daynta ka cudubilaysanaysaa rasuulka ilahi wax badan baad daynta ka cudbilaysataa faqaala markaasu wuxuu yidhi ina alrajula idaa qarima qofku hadduu daynoobo xadatha waa sheekeeya waxbuu sheegaa fakadaba waa been waa beeneeya been ku sheekeeya waxaas waxaasa dhacay iyo waxyeelo cudurdaar beenau sheegaya wa waa ballan qaadaayo waqtigaasaan daynta ku bixinaya iyo sidaas yidhaha fa waa baajiya marka dunuubtaasa ugu sababowdaado saasaan uga cudubilaysanaya baabu ducaai fi salaa salaada ducada lagu ducaysto can abi bakrin radia allahu canhu anahu qaala lirasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam callimnii ducaa'an adcuu bihi fii salaatii ibar ducaaan ku ducaysto salaadayda dhexdeeda ku ducaysta buu rasuulka ilahay ku yidhi abu bakrin radi allahu canhu wa riwaaya wa beyti iyo gurigaygaba yani kolkaas seexanayaan salaad iyo aroortii iyo galabtii iyo salaada dhexdeeda iyo ducaan ku ducaystay bar qaala markaasuu nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi qul allahuma inii dalamtu nafsi ilahu naftaydaan dulmiyey yani dunuubbaan naftayda mxu ahay dunuubbaan sameeyey naftayda dhibaato usoo jiidaysa iyo ciqaab dulman kabiiran dulmi weyn wa fii riwaayatin kabiira kaiiran riwaayana waa kabiira riwaayana waa kaiira marka midii la yidhahba waa noqonaysaa musanifiinta qaarna waxay yidhahan labadaba in la kulmiyaaba fiican marka kaiiran kabiiran la yidhahdo walaa yakfiru dunuuba dunuubtana ma daafo ilaa anta adiga mooyaane waxaan adiga inuu dembi dhaafi karaana ma jiro aniguna dembiyaal waaweyn baan galay fakfir lii i dembi dhaaf maqfiratan dembi dhaaf min cindika xagtaada warxamnii i naxariiso inaka anta algafuur raxiim adigu waxaa tahay kii naxariis badane dembi dhaaf badane baabu lacni shayطaani fi salaati watacawudi minhu shaytaanka in salaada dhexdeeda lagu lacnado oo laga lagana cawdi bilaysto inay bannaan tahay can abi dardaai radia allahu canhu qaala qaama rasuulu llahi sala allahu alay slm rsulka ilahi baa kacay oo salaad buu u kacay fasamicnaahu waxaan maqalay yaquul isagoo oo leh acuudu billahi minka isagoo sidaa ilah baan kaa magan galay uma qaala markaasu haddana wuxuu yidhi alcanuka bilacnati illah alaaan saddex goor saddex goor buu wuxuu yihi naclada ilahay baan kugu nacladay naclada ilahay baan kugu ridaya wa basata yadahu gacantiisana wuu fidiyey kaanahu yatanaawalu shayan si isaga wax laacayo oo kale si soo qabsanayo oo kale uu gacanta hore u fidiyey falamaa faraga min asalaati salaaddii markuu ka baxay yan qulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah qad samicnaaka taqulu fi salaati waxaan ku maqlay salaada adigoo ku leh shay-an lam nasmacka taquluhu qabla dalika wax aanaan ku maqal adigoo hadda ka hor diidaaha wara'aynaaka basatayadaka adoo gacanta fidiyeyna waan ku aragnay qaala markaasu wuxuu yidhi ina cabduw allahi ibliis nacabkii ilaahay ee ibliis ahaa jaa'a wuxuu la yimid bishihaabin shuclad buu la yimid oo min naarin dab ah yajcalahu fii wajhi inuu wejgayga saaro yeelo yani oo igaga gubo faqultu markaasaan waxaan acuudu billaahi minka ilah baan kaa magan galay baan ku idhi kaasaan marka ka cawdi bilaysanayay alaaa maraatin saddex goor baan sidaa uma qultu markaasaan haddana waxaan idhi alcanuka bilacnati illaahi taama nacladii ilaahayeed buuxday baan kugu nacladaya yanaan kugu ridaya falam yasta'khir ma aanu dib iiga joogsanin markaan afartaa goor aan idhi alaaa maraatin saddex goor baan sidaa ido oo markaasanu dib iiga joogsanin uma aradtu markaasaan waxaan doonay akhdahu qabashadiisa inaan qabto oo aan la dagaalamo baan doonay oon asiir ka dhigto wallahi allaan ku dhaartay lowlaa dacwatu akhiina sulaymaan walaalkaya sulaymaan alla berigiisii haddaanu jirin la asbaxa wuxuu waa berisan lahaa muuthaqan isagoo xidhan yalcabu bihi wildaanu ahli lmadiina ay ku ciyaarayaan carruurta ahlilmadiina intaan qabto oo jiirka ku xidho oon asiir ka dhigto ayaa carruurtu daawan lahaa iyadoo ku ciyaari lahaayeen laakiin walaalkay sulaymaan alla berigiisii xurmayn aan xurmaynayo daraaddeed ayaanan mxua sidaa u yeelin alla berigaa sulaymaanna marka waa kii ilaahay buu wuxuu weydiisay markuu baytulmaqdis dhisay buu wuxuu weydiiyey ilaahay inuu siiyo mulki aanu qof kaleoo ka dambeeya aanu siinaynin marka ilahayna waa kaa ka aqbalay wuxuu kaga aqbalayna inuu u adeejiyey dabaylaha iyo shayطaanka u adeejiyey rabbi rabbi اغfir lii whab lii mulkan laa ynbagii liaxadin min bacdi inaka anta alwahaab fasakrnaa lahu riixa tajri biamri ruqaan xaysu asaab washayaaطiin taasuu marka ilahay kaga jawaabay marka sulaymaan dabeediye qof ahoo shaytaan intuu qabsado xiro oo muxuu muxuaha ku tasarufa inaanu jirin baa marka ilahay ugaga jawaab marka ixtiraamuu taa xurmaynayo inaan dacwadaas nebi sulaymaan aan laga jebinin uu xurmaynayo ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam isaga daayay lakiin wuu u suuroobi kari lahay haddii uu doono waa xiri kari lahaa marka ambiyada ilaahay waxaa waxaa laga qaadanaya walaalo weeyaan siday xadiisaba ku sugnaatay midkood midka kale ki kii ka horana kii ka dambuu ku bishaarayn jiray ka midka hore ee ka horreeyey uu rumayn jiro waa jiray waana ixtiraami jiray kitaabkiisii iyo diintiisii iyana inay xaq tahay ayuu dadka uga warrami jiray baabu salaati cala nabiy sala allahu alayhi wasalam salliga lagu saliyo nabiga alayhi salaatu wasalaam marka salaada dhexdeeda baa marka laga qaadanaya kol hadduu baabkankaada ku sheegayo kitaabu sala uu ku dhex sheegayo salaada nabiga alayhi salatu wasalaam lagu salliyaayo ataxiyaadka dhexdiisa lagu sali dabadiisa lagu salliyaayo inay rukni arkaanta salaada ka mid tahay yaa laga qaadanayaa oo riwaayaadka xadiidka abi mascuud ee soo socda naftiisa qaarkood yaaba caddaynaysa can abi mascuudin alansaariyi radia allahu canhu cuqbat bna camr ayaa magaciisa la yidhaha abu mascuud alansaari iyo abu mascuud albadri labadaba waa la yidhaha meesha badri la yidhahna waa degi jiray ansaarna waa ka dhashay marka qoladiisina waa loo nisbeeya abu mascuudin alansaari baa la yidhaahaa degmadiisina waa loo nisbeeya abu mascuudin albadri ayaa la yidhaahaa marka abu mascuud albadri marka la yidhaaho ma aha inuu eh, dadkii dagaalkii bedri ka qayb galay isagoo kamid ma ahayn wuxuu ahaa degmadiisaa bedri ahayd qaala abu mascuud albedri baa wuxuu yidhi ataana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa noo yimid wa naxnu fii majlisin walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh